alxamdu lilaah rab alcaalamiin wsala allahu cala muxamed wcala aali muxamed wasalama tasliima kaiira asarkii aynu sheegnay jidka siraad baa dherarkiisu saddex kuno yani saddex kuno sano uu la-eg yahay masaafo ah wax jira ma aha ma sugna sharaxa qorayaana waa laba sharaxa kale sharnuubiga iyo ka shiikha markaa musanifka ah sheikhu waxau uhi raximah can abi bakrin asidiiq xadiiska sagaaliyo afartanaad abi bakrin asidiiq waxa uu bukhaari ka soo wariyey annahu qaala lirasuuli illahi sala allahu aleyh wasalam inuu ku yihi rasuulka calayhi asalaatu wasalaam callimnii ibar ducaa'an adcuu bihi ducaa aan ku ducaysto ibar ducadaasoo adcuu bihi aan ku ducaysto fii salaatii salaadayda gudaheeda aan ku ducaysto ibar qaala nabigu wuxuu ihi calayhi asalaatu wasalaam qul waxaad tidhaahdaa allaahumma ilaahayow innii dalamtu nafsii anigu waxaan dulmiyo ku xadgudbay naftayda dulman kasiiran dulmi fara badan baa naftayda dulmiyey xadgudub fara badan baa naftayda ku xadgudbay walaa yakfir adunuuba ila ant dembiyadana ma dhaafo adiga mooyaane cid kale baa dembiyada dhaafa fakfir lii ii dembi dhaaf makfiratan dembidhaaf ii dhaaf maqfiradaasoo min cindika agtaada ka ahaatay ilaahay ow ii dembi dhaaf warxamnii ii naxariiso innaka adigu anta alghafuuru waxaad ahaatay ka dembi dhaafka badan ee alraxiimu naxariista badan baa tahay xadiiska iyo muslim way isku waafaqeen oo labadu waa soo wariyeen xadiiska waxaa laga qaadanayaa in waxa weeye abubakar nabiga sala allahu aleyh wasalam buu weydiistay inuu duco baro isagoo garanaayo dee ducooyin wanaagsan uu ku ducaysanaayo ayuu haddana nebiga weydiistay wuxuu doonayaa duca markaa si mudnaansho badan oo si fiicnaansho badan oo afdal ah inuu ku irshaadiyo ku hanuuniyo ayuu doonaya taasna waxaa laga qaadanayaa in waxaweye ruuxa kaa cilmiga badan in la weydiisto marka waxaweye sida markaa eh, waxa markaa anfaca ku ah aad eh, ilaahay weydiisato in markaa laga dalbo ama markaa caalimka la weydiiyo ducada markaa ugu fiican ee lagu ducaysanayo waxyaalaha laga qaadanayo ka mid waxaa kaloo laga qaadanaya dadku si kastay u fadli bataan oo wanaag iyo khayraad ula yimaadaan oo derajo weyn ay gaadhaan oo sidiiqiye ay gaadhaan mar haddii aynay ambiye ahayn ciddii nebiyada ka sokaysoo dhammi inaynay dembi ka madhnayn ee ruux walba yacni dembi inuu leeyahay ama shahiid ha noqdo ama sidiiq ha noqdo ama marka caabid ha noqdo yacni mid walba inaanu markaa dembi ka marnayn baa laga qaadanaya yacnii nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu amray inuu abuubakar ku ducaysto allaahumma innii dalamtu nafsii dulman kaiiran marka ictiraaf la qiranaayo dulmi fara badan weliba marka dulman keliya laguma dayna kaiiran baa la raaciyey ya marka qofku inaanu dembi ka marhnaanayn ayaa laga qaadanayaa ta kale dadka afdalka ah ee fadliga badan lihi shayga yar ee dembigee ka dhaca iyaga la weyn oo wax weyn uga dhigan yaa ay weynaysanayaan ruuxa qadarkiisa iyo sharaftiisu hadday hore hoosayso oo fadligiisu u liito dembiyada waaweyn ee ka dhaca waxaa laga yaabaa inay la yaraadaan oo is yidhaahdo wax weyn ma aha intuu kabaa'ir waaweyn oo muubiqaada sameeyo ayaa waxaa dhici kartaa inuu yidhahdo war waa sahal wax weyn maaha laakiin cidi hadday fadli badan tahay inta yar ee ka dhacdaa la weynoo buuro uga dhigan waana tee xadiis sheegaayey qofka muuminka ahi dembigiisu wuxuu uga dhigan yahoo kale sidii buur ya buurtaasoo uu ka baqaayo inay ku soo dhacdo saasoo kale uga dhigay qofka munaafiqa ahina dembigiisu wuxuu uga dhigan yahay sidii markaa waxa weeye duqsi sankiisa maray oo iska duulay oo kale ayaa dembigiisu uga dhigan ayaa dembiga isuga dhigay saas aawoodee dadkii fadliga badnaa waxay ahaan jireen dembiga mar ka dhaca inayna ilaawin markaasaa dembi dhaaf weydiisadkana aaday ugu celcelin jireen wakhti aad u fara badan sheekh culammadii hore ka mid ah waxaa laga soo naqliyaa inuu yidhi waxaan tiriyey inta dembi cimrigayga iga dhacday ayaan tiriyey hadda ma aha waxa weeye waxa uu tirinayaa saacad gudaheed ama maalin gudaheed ama wiig gudihii ama bil gudaheed ama sanad gudaheed maaha waa cimrigiisaba cimrigayga wixii dembi iga dhacay baan tiriyey buui markaase waxay noqdeen shan iyo afartan dembi bay noqdeen shan iyo afartan dembi markay noqdeen ayaa dembi kastaba ilaahay waxaan dembidhaaf ka weydiistay boqol kun oo goor hadda shan iyo afartan ku dhufo boqol kun mid walba ilaahay dembidhaafka waxaan ka baryey inuu iga dhaafo boqol kun oo goor baan ilaahay ka dembidhaaf weydiistay haddana waxaan ka baqayaa buu yidhi in laygu ciqaabaan ka baqayaa buu isagoo marka waxa weeye mid walba ilaahay ka dembi dhaaf weydiistay boqol kunoo goor haddana ma ilaawin sidii buu dembigii u hor yaallaa ila ma oga in laga aqbalay oo loo dhaafay ma oge innaguna waxaa laga yaabaa dembi intuu inaga dhaco inaynaan waxba ilaahay dembi dhaaf ka weydiisan ama laba saddex goor intaynu naha astaqfirullah astaqfirullah aynu iska ilownaba kaannahu lam yaqac sidii waxaan dhicinba inuu ilowna laga yaaba waxyaalaha xadiiska laga qaadanayo waxaa ka mid a in ilaahay magacyadiisa loogu tawasulo oo magacyada ilaahay magacyada allah in ilaahay lagu baryo waayo wuxuu ku bilaabay allaahumma ayuu ku bilaabay waxaanu ku khatimay innaka anta alghafuuru alraxiim marka waa min qabiili tawasul biasmaai illaahi alxusnaa waxaa lagu tawasulayaa ilaahay lagu baryayaa magacyada ilaahay wanaagga badan walilaahi alasmaau alxusnaa fadcuuhu biha ilaahay waxa u sugnaatay magacyo wanaag badan ee magacyadaa ilaahay ku barya waa tawasulkii la amray wey waxaa kaloo ku sugan ictiraafka dulmiga la qiranaya ayaa ku sugan oo ruuxu markaa inuu dembigiisa qirto qudheeda waxay tahay xaalad wanaagsan oo uu rabbi ugu tawasulaayo kaannahu camal wanaagsan uu ugu tawasulayo oo kale oo ictiraafkani waa camal wanaagsan uu ilaahay u qiranayo inuu dulmi badan la yimi ya waxaa kaloo ku sugan in marka waxawaye dembiyada allahoo quri inuu dhaafo cidaan allah ahaynoo dembiyada dhaaftaa ma jirto waa tawxiid walaa yakfir adunuuba ila anta yaani dembiyada cidaan adiga ahayn ilaahu ma dhaafto ya yacni markaa shakhsi kaa dhaafi karaa dembigaad ilaahay ka gashay ma jiro laa nebi walaa weli walaa malak nebi kaama dhaafi karo intay saxaabadu u yimaadaan nebi maxamed may odhan jirin dembigayga naga dhaaf ya yacni weli kaama dhaafi karo mala kaama dhaafi karo walaa yakfiru dunuuba ilaa ant taasina waa tawxiid weeye qolyaha kiristaanka la yidhaahdee lumay ee gaalada ah ayaa iyagu waxay qabaan in waxa waxaweye wadaadadoodu dembiyada inay dhaafaan markaasa intay u yimaadaan bay lacag siiyaan dabeedna waxay ka goostaan shatigii dembidhaafkay ka goostaan sukuukulgufraan shatiyay bixiyaan ay u qorayaan qofka dembigaagii waa la dhaafay lacag baa la siinayaa shatigaasi u goynaya marka khasaaistuu ilaahay la gaarka ahaa ayaa iska daaciisee waxay la siiyeen wadaaddadooday la siiyeen kuwa wadaaddada u ah ayay la siiyeenoo ay yidhahdeen dembiyaday dhaafaan shatigii dembidhaafkay goynayaan yacni saasoo kale markaa ay yidhahdaan baatil weeye waxaasiyo arrin markaa saxa ma aha yacni sharaa'icdii nebiyada lagu soo dejiyey dhammaantood waa isku waafaqsanayeen taas inay baatil tahay oo shareecadii markaa lagu soo dejiyey ciise miday bannaynaysay ma ahayn miday bannaynaysay ma ahayn waxaa ku sugan ducooyinka aadka markaa u wanaagsane ilaahay laga baryo waxaa ka mid a in waxa weye ilaahay la weydiisto dembi dhaaf la weydiisto faqfir lii makfiratan min cindik warxamnii raxmadna in ilaahay laga baryo ya dadka qaarkood ducadoodu waxay isaga badan tahay adduunyu hadduu ducaysto wuxuu sida badan ku ducaysanayaa adduunyu buu ku ducaysanaya wax adduunyai tan kuma jirto waxaa ilaahay laga baryayaa makfiro iyo raxmad baa laga baryayaa ducada ruuxu waa inay aakhiro u badataa aakhiro adduunyada waxa wanaagsan ee ku sugan waa ilaahay waa weydiisan karaa yacni waana marka u bannaan tahay in marka weydiisto rabbanaa aatinaa fi dunyaa xasana wa fi laakhirati xasana waqinaa qinaa cadaaba annaar yacni way kulminaysaa ifkii aakhiraba baryada marka muminiinta la barayo way kulminaysaa yani ifkii aakhiraba ducadii ku saabsanayd way kulminaysaa marka in aakhira ducada loo badiyo ayaa marka laga qaadanaya makfirada uu ilaahay ka baryayaa waa makfiro weyn weey waa la tankiiriyey makfiratan waxay ka dhigan tahay makfiratan cadiimatan makfira weyn ilahu noo dembi dhaaf sidaasoo kale ayay markaa ka dhigan waxaa laga qaadanayaa salaadda gudaheeda in lagu ducaystaa inay mashruuc tahay callimnii ducaan adcuu bihi fi salaatii waa salaadda gudaheedii ya weliba waxaa sii fiican eh, salaada aakhirkeeda in la ducaysto siduu nabiguba sala allahu aleyh wasalam uu yidhi uma liyatakayar min adducaa'i acjabahu ilay yacnii ha doorto xagga ducada ha ka doorto ta markaa uugu jecel yahaye ugu cajabinta badan yacni taas ha doorto taas ha doorto riwaayo kale waxaa ku soo aroortay dulman kabiiran oo halkaa kaiiran ah baa kabiiran riwaayo kale ku beddelaysa mutaakhiriinta qaarkood waxay yidhaahdeen culammada mutaakhiriinta bacdi ka midii waxay yidhaahdeen si lafdigii nebigu uu yidhi calayhi salaatu wasalaam aanu midnaba uga tegin waa inuu labada kulmiya oo talfiiq buu ku samaynayaa isdhexgelin oo muxuu odhanayaa allaahumma inii dalamtu nafsii dulman kafiiran kabiiran walaa yakfiru dunuuba ila anta marka labadiiba waa jamcinaya ahlucilmiga sidaa yidhi waxaa ka mida ah alimaamu nawowi baa ka mid a ah bacdi kaleoo culammada mutaakhiriinta ka mida ah arrinkaa waa ictiraadeen oo waxay yidhahdeen labada la kulmin maayo oo layskuma darayo waxaana ka mida ah alxaafid ibnu kasiir kitaabkiisa tafsiirka ah walcanhum lacnan kabiira markuu aayaddaa fasirayo ayuu wuxuu tilmaamayaa laba qira'a la akhriyey kabiiran iyo kaiiran markaasuu dabeedna wuxuu odhanayaa lama jamcin karo oo labada layskuma dari karo ee labada qiraa'a oo marba mid baa la akhrinaya markaasuu deedna masalada intuu istidraadu wuxuu odhanayaa adkaaraha soo arooray ee riwaayaadka qaar ku kala yimi ee alfaaddu ay kala duwan tahay talfiiq lagu samayn maayo oo sidaa qiraa'aadkaba talfiiq aan lagu samaynayn laysu dhex gelinaynin kaiiran kabiiran ayaa xadiidkanoo kalena aan la odhanaynin dulman kaiiran kabiiran aan la odhanayn ee mid ahaan markaa la akhrinaya ahlucilmi kaleoo saa sheegayna waa jiraayoo sheekh taqiyidiin ibnu taymiya isaguna kutubihiisa qaarkood buu ku sheegay isagoo si caama uga warramaya oo tilmaamaya adkaaraha si caamaba in laysdhexgeliyo inaynay ahayn hadday riwaayaadku kala duwan yihiin sida salliyada sida istiftaaxyada sida waxa weeye markaa ataxiyaadada alfaadda la kala ziyaado yihiin in laysku guro oo midba laga soo qaato inoo dabeedna geliyo oo dabeedna markaa siiqo oo markaa aan sinaba ku soo aroorin yacni aan la akhriyo ya ta noocaasi waxa weye mid saxa noqon mayso in la sameeyana ma aha in la sameeyana ma aha abubakrin asidiiq wuxuu ku caanbaxay kunyadiisu ku caanbaxa aabbihiina waxaa laodhan jiray abu quxaafa la odhan jiray isaguna kunyadiisu ku caanbaxa kunyadu waa abu fulaan ama ummu fulaan baa kunyo la yidhaahdaa taas ayaa la yidhahdaa laakiin magiciisa waxaa la yidhahdaa cabdullaahi bnu cuhmaan baa la yidhaahdaa abubakar cabdullaahi baa la odhan jiray aabbihii magiciisana waxaa la odhan jiray cuhmaan baa la odhan jiray hmm. xadiiska kontonaad can ibni cabbaasin radia allaahu canhuma akhbarahu ana rafca sawti cabdullaahi ibnu cabbaas wuxuu markaa uga warramay anna rafca asawti in codka sare in loo qaado bidikri xuska ilaahay la xusaayo codka sare loogu qaadaa xiina yansarifu annaasu goortay dadku ka gaddoomaan oo ka baxaan min almaktuubati salaadda faralka ay ka baxaan inay codka dikriga ilaahay xusayaan sare ugu qaadaan oo sare ula dhawaaqaan kaana calaa cahdi annabiyi sala allahu alayh wasalam waxay ahaan jirtay mid jirta wakhtigii nebiga calayhi salaatu wasalaam wakhtigii nebiga calayhi salaatu wasalaam way jiri jirtay xadiiskana bukhaari iyo muslim baa labaduba soo wariyeen bukhaari lama gaar noqon xadiidkan waxaa laga qaadanaya salaadda marka laga baxo inay saxaabada nebigu calayhi salaatu wasalaam dikriga ilaahay xusayaan inay sare u qaadi jireen riwaayaadka qaarkoodna waxay sheegaysaa takbiirtay sare u qaadi jireen oo waxaan ku garan jiray buu ihi salaaddii in laga baxay takbiirtaanu ku garan jiray salaaddii waxaanu ku garan jiray wakhtigii nebiga calayhi salaatu wasalaam in salaadii laga baxay takbiirta allahu akbar ayaanu ku garan jirin taasna waxaa laga qaadanayaa inay codka sare u qaadi jireen taa macnaheeduna ma aha inay codka isla eegan jireenoo siday dadka qaarkood codka isula eegtaan adkaaraha ama wakhtiyada qaarkood nooc adkaaraha ka mida ay isla eegtaan oo isla hooriyaan oo sawdkii isku beegaan ta noocaasa inay samayn jireen maaha ee qof weliba markuu halkiisa sare uga qaado oo sare u qaado hugunkaasaa wuxuu samaynayaa wax isku beegma iyo wax kale markaa baydhaba wuxuu samaynayaa cod dheer oo hugunuu samaynaya yacnii codkaa dheer ayaa markaa ka soo baxaya oo codkii markaa laga maqlayo meelihii masjidka u dhowaa laga maqlayo taas yadaa baa soo baxaysa marka waxaa laga qaadanayaa in dikriga sare loo qaada inay mashruuc tahay baa laga qaadanaya adkaaraha salaada ka dambeeya hadday tasbiixda iyo taxmiidda iyo takbiirta tahay iyo hadday istikfaarka tahay in sare loo qaadaa inay markaa sunno tahay ayaa laga qaadanaya culamada qaarkood taa waa qaateenoo waxay yidhaahdeen waa in sare loo qaadaa saasaana sunno ah waana xukun baaqi ah alcilmi qaarkoodna waxay yidhaahdeen maya hadda xukum inoo baaqiya ma aha xukunka waxaa lagu xambaarayaa in la nasakhay baa lagu xambaaraya waana sida imaamu shaaficiyi ay mareen iyo daa'ifo kaleo culammada ka midi waa siday mareen oo waxay yidhaahdeen yacni hadda markaa baaqi ma aha waxaa lagu xambaarayaa nebigu calayhi salaatu wasalaam wakhtigii hore u baraayey oo talqiinta u laqimayey ayay sare u qaadeen laakiin markii dambe mid markaa baaqi noqotay ma aha mid baaqi noqotay ma aha ee waxay noqonaysaa in hoos loo dhigo laakiin litacliim sidii oo kale haddii dadan garanay ay jiraan inta loo laqimay sare u qaadayaan ilaa intay ka baranayaan markay bartaan dabadeedna waa inay hoos u dhigaan ayay markaa noqonaysa waxay ka daliishadeen bacdi mucaasiriinta ka mid mida xadiiska sheegaya tasbiixaha sheegaya oo nebiga calayhi salaatu wasalaam markay saxaabada qaar u yimaadeen saxaabo fuqara ah oo ay ku yidhahaan yaa rasuul allah dahaba ahlu duthuuri bilujuur way la tageen dadkii xoolaha u saaxiibka ahaa ee hantida lahaa ajarradii bay la tageen waayo sidaan u tukanayno oo u cibaadaysanayno kale u cibaadaysanayaan waxaynana dheer yihiin xoolahooda marka ay haystaan iyo hantidooda ballaadhan ayaa waxay ka bixiyaan oo sadaqadaystaan bay haystaan annaguna waxaanu sadaqadaysanno ma haysanno marka way naga fadli bateen markaasaa nebigu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam waxaad tidhaahdaan yacni saddex iyo soddon goor waxaad tidhahdaan subxaana allah saddex iyo soddon goor waxaad tidhahdaa alxamdu lilah ila aakhiri alxadiis akhiiran markii dambe waxa dhacday qoladii kalena waa ogaatay qoladii akhniyada ahayd hodannada ahayd baa ogaaday marka adkaartii dabeedna iyaguna waa yidhaahdeen markay yidhaahdeen ayaa dee haddana ay ku soo noqdeen yaa rasuul allah qoladii kalena way ogaadeeno dee saanu odhanayno kale adkaartiina u yidhaahdeen daad nabigu wuxuu tilmaamay fadli ilaahay inay tahay marka mawdicu shaahid waxaynu uga jeednaa ogaalka qoladan marka waxa weeye markii loo sheegay qoladii kale ay ogaatay dee hadday tahay marka waxaa si caam oo yani calaniya marka horeba in loo odhanaayo dee isla markiiba waa ogaan lahaayeen marka markay dib ka ogaadeen waxay ku tusinaysaa inay hoos loo odhanayey ayay ku tusinaysaa bacdi baa ka daliishaday marka mucaasiriinta ka mida ayaa markaysaga kala baxay calaa kulli xaal culammada le waxa weeye waa in la rafciyaa waa ibnubaas iyo culammada marka weyan yani kale marka waxa weeye Ah, saasay marka u badan yihiin khaas ahaan marka culammada marka xanaabiladu waxay u badan yihiin la rafcinayo ayay u badan yihiin sheekh albani isagu wuxuu ku nuxnuxsanayaa kutubihiisa qaarkood saxiixada in waxa weeye sida shaafici marka u maray inay markaa sawaab ka tahay oo in marka hoos loo dhigayo hoos loo akhrinayo oo ay ahayd wakhti markaa mucayana in sare loo qaaday laakiin in la joogteeyey ma aho mar walba sidii sare loogu qaadi jiray sidaa inaynay ahayn ayuu maraya waxyaalaha laga qaadanayo waxaa ka mid a ah ibnu cabaas maadaama da'diisu ay yarayd oo aanu qaangaadh ahayn wakhtigii nebiga calayhi asalaatu wasalaam oo inan yar u ahaa wakhtiyada qaarkood jamacu inuu dhaafi jiray wakhtiyada qaarkood inuu jamacu dhaafi jiray ayaa markaa laga qaadanaya waxyaalaha markaa lagala baxayo ayay markaa ka mid tahay waxaa kaloo laga qaadanayaa dikrigan goorta la odhanaya waa marka faralka laga baxo inay tahay oo wakhtiyada markaa laga baxo sunnayaasha in la yidhahdo sidii oo kale loo tasbiixsanayaa oo adkaartii salaadda dabadeed la odhan jiroo kalea la odhanayaa taasi mid sunnada ku soo aroortay ma aha xadiiska koob iyo kontonaad can cabdillaahi bni cumara yaquul bukhaari wuxuu ka soo wariyey cabdullaahi bni cumar xaaluu odhanaayo samictu rasuula allahi sala allahu aleyh wasalama yaquul waxaan maqlay rasuulkii ilaahay sala allahu aleyh wasalam xaaluu odhanayo ayaan maqlay kullukum raacin wa kullukum mas'uulun can raciyati kullukum dhammaantiin raacin waxbaa ilaalinaysaan wa kullukum dhammaantiinna mas-uulun waa la weydiinayaa can raciyatihi cidda uu ilaalinayay baa la su'aalayaa xaqeedii ma ka soo baxay mise kama soo bixin alimaamu raacin wa mas-uulun can raciyati imaamka muslimiinta u mas-uulka ah ee khaliifada ah raacin weeye waa mid markaa ilaalinaya oo raacaya weeye waa raciyadda uu ka mas-uulka yahay wa mas-uulun waa la weydiinaya can raciyatihi yacnii dadka uu mas-uulka ka yahay ilaalinayana waa la su'aalayaa xaqoodii ma ka soo baxay mise kama soo bixin marka imaamka khaliifadii caamkaa ah laga tilmaamayo waxay kaloo bacdi soo gudageliyeen imaamka salaada laftiisa inuu isaga qudhiisa mas-uuliyada saarantoo raacin uu yahay wa mas-uulun can raciyatii isaguna noqonayo xadiiska uu soo gudageliyo waalrajulu ninkuna raacin waa raacayaa waa ilaalinayaa fii ahlihi ehelkiisa wa mas-uulun can raciyatihi waa la weydiinayaa la su'aalayaa raciyadiisa iyo cidda uu ka mas-uulka yahay waalmar'atu gabadhuna raaciyatun way ilaalinaysaa way raacaysaa fii beyti zawjiha ninkeeda gurigiisa ayay markaa dhowraysaa oo ilaalinaysaa oo raacaysaa wa mas-uulatun waa la weydiinayaa can raciyatiha cidda ay mas-uulka ka tahay yacni marka hadday hanti tahay hadday marka waxa weeye uba tahay iyo hadday markaa hanti tahay mid walba waa la su'aalaya ashyaada kalena waa soo gelaysaa nafteeda lafteeda inay marka xafido oo dhowrto waa soo gelaysa markaa khaadimkee shaqaalaha ahi raacin waa ilaalinayaa fii maali sayidi sayidkiisu xoolaha uu leeyahay kaa u sayidka ah ee xoolaha uu leeyahay waa ilaalinaya khaadimkii mar wuxuu noqon karaa mid markaa addoon ah waxaanu noqon karaa midaan addoon ahayn oo shaqaalaah buu noqon karaa marka kii addoonkaa laftiisu dee khaadim waayaho waa soo gelayay addoonkaa khaadimka ahi wuxuu ilaalinayaa xoolaha sayidkiisuu leeyahy ayuu ilaalinaya wa mas-uulun waa la weydiinayaa can raciyatihi ciddaa uu mas-uulka ka yahay waxa uu mas-uulka ka yahayna waa la su'aalayaa inuu oofiyey oo xaqoodii ka soo baxay iyo inuu dayacay waa la su'aalaya qaala wuxuu yidhi raawigii ka soo warinayey cabdullaahi bni cumar waxasibtu an qad qaala waxaan u malaynayaa weliba inuu yidhi ay annahu qad qaala waarajulu ninku raacin waa ilaalinaya waa raacaya fii maali abiih wuxuu markaa ilaalinayaa xoolaha aabbihii wa uulun waa la weydiinayaa can raciyatihi raciyadiisa ayaa la weydiinaya ciddaa uu mas-uulka ka yahay waxa uu mas-uulka ka yahay ayaa la weydiinayaa wa kullukum dhammaantiin raacin waa ilaalinaysaan oo waa raacaysaan wa mas-uulun waa laydin weydiinayaa can raciyatihi raciyadiisa iyo cidda uu ka mas-uulka yahay ayaa la su'aalaya xadiiska bukhaari iyo muslim way isku waafaqeen oo bukhaari lama gaar noqon ee muslimna waa la soo wariyey xadiidkan waxyaalaha laga qaadanayo waxaa ka mid a cid kastoo mas-uuliyad haysa intay doontaba ha la ekaatee mid caama ah iyo mid khaasa ah, kay doontaba ha noqotee in laga rabo xaqaas inuu markaa ilaaliyo oo fiyo laga rabo waayo waa ammaano ammaanadaa inaan u dayicina ilaaliyaa laga rabaa qof kastana mas-uuliyad baa saaran cidda uu ka mas-uulka yahay iyo waxa uu ka mas-uulka yahay waa inuu dhowraa oo u ilaaliyaa oo sida aslaxa u ah kula dadaalaa sida aslaxa u ah kula dadaala hadday u tahay madaxa ugu sarreeya hadday tahay iyo hadday manjaha ugu hooseeya tahay mid walba waxaa laga rabaa xilkiisa inuu ka soo baxo ilaaliyana ayaa laga rabaa looma jeedo oo keliya adduunyada la weydiinaya waana dhici karta adduunyada in la su'aalo laakiin waxaa laga tilmaamayaa aakhiro ayaa la weydiinayaayo ilaahay baa kala xisaabtamaya ayaa laga tilmaamaya marka hadduu xaqaa ka soo baxay sawaab wanaagsan buu ku helayaa ilaahay dartiina u sameeyey haddii xaqaa u dayacay waanu ka soo bixinna wuxuu ku mutaysanayaa cuquubuu ku mutaysanaya yacnii ilaalinta mas-uuliyadda la ilaalinayaana waxay u qaybsantaa yacni qayb sunna ah iyo qayb waajibay u qaybsantaa qaybta laysku ysku ciqaabaya qaybta waajibkay u dhacaysa laakiin markaa inta sunnadaee ziyaadada ay ruuxu la yimaade ee kamaalka sii noqonaysaa waxa weeye sawaab iyo ajar buu ku helaya hadduu la yimaado haddaanu la imanna dembi kuma qabo waxaa markaa si caama nebigu u sheegay marka hore calayhi salaatu wasalaam kullukum raacin wa kullukum mas-uulun can raciyati yacnii ruux markaa ka baxsani ma jiro mid kastaaba waxa weeye waa ilaaliye yaa waxbaa loo diray inuu ilaaliyo dhowro waxaana waa lagala xisaabtamayaa waa la su'aalay ilaahay agtiisaa lagala xisaabtamay markaasaa dabeedna waxa weeye wax laga sii sheegay marka waa ijmaalun uma tafsiilun markii hore waa la cammimay dabeedna rucaadda qaar ka mida la tilmaamo dadka mas-uuliyaadka hayaa ayaa laynoo tusaaleeyey waa min baabi tamthiili laa min baabi alxasri waa baab tusaalayn ah ee in lagu koobaayo ma ee cumuumkaa hore waxa weeye sidiisuu yahay waxaa laynoo sheegay imaamku waa raaci waa ilaaliye xil buu leeyahay mas-uuliyad buu leeyahay inuu islaaxa kula dadaalo inuu cadaaladda kula dadaalo inuu cid kastaba xaqeeda siiyo inuu cid walba xaqeeda mariyo inuu markaa yacni waajibkiisa ka soo baxo imaamka waajibkiisu waa maxay waajibkiisu waxa weeyaan yacni xagga diinta iyo xagga adduunyada mid walba xil baa ka saaran ya yacni diinka inuu ilaaliyo umuuraha adduunyadana maamulkooda sida aslaxa inuu kula dadaalo marka horeba imaamada maxaa loo dhigay waa lixifdi diin waliislaaxi amri dunya ama walisiyaasati amri dunya waa inuu diinta dhowro ilaasho mar labaadkana maamulka umuuraha adduunyana inuu hagaajiyo labadaa qodob baa loo dhiga diinta ilaalinteedii waxaa soo gelaya xuduuddii in la ogaa soo gelaysa ciddii macaasi iyo dembiye aan xad lahayn la timina tacsiiradii inuu sameeyo ayaa soo gelaysa munkarkii inuu reebo munkaraadka baabi'iyo xasaba daaqatii intuu kari karo macruufka iyo wanaagga faro macruufka iyo wanaagga inuu faro waxay ka mid tahay mas-uuliyaadkiisa ruuxa gaalooba in markaa la dilo man baddala diinahu faqtuluuh waxay ka mid tahay mas-uuliyaddiisi ayay ka mid tahay xuduuddii kale in la oogaa saas si la eg waxay ka mid tahay mas-uuliyaddiisi yaa dadka diintii in loogu yeedho la sii nashriyo diinta wanaaggana dadka la faro xumaanta laga reebo hadday tahay salaada hadday tahay zakada hadday tahay soonka hadday tahay xajka hadday tahay khayraadka kale iyo waajibaadka kale dhammaan xataa gaalada marka waxa loo gudbiyo islaamnimadii iyo islaamnimadii loogu yeedho oo gaaladii markaa lala jihaado kullu daalika waxay soo gelaysaa xifdu diin diintii la ilaalinayay soo gelaysa xisba inuu yeelo iyo wixii la mida iyo cid waxa weeye markaa yani macruufkii amraysa wanaaggiina reebaysa oo marka waxaweye mutaabaca ku samaynaysa cidda marka waxawe munkaraadka muujisanaysa kullu dalika waxay ka mid tahay mas-uuliyaadka yani uu leeyahay ee xifdudiinka ka soo baxay waxaa soo gelaya xagga marka waxaweye maamulka adduunyada sida aslaxa inuu ku dadaalo yacni marka la odhanaayo imaamka ama xaakimku lafdigii la doonaha laga cabiro khaliifaha laga cabiro ama imaam ha laga cabiro ama boqor ha laga cabiro marig ama madaxweynaha laga cabiro eraygii la doonaba ha laga cabbire xilka guud ee ummadda ruuxa hayaa ee waxaa soo gelaysa umuuraha adduunyadana dadka inuu u hagaajiyo sida aslaxa kula dadaalo siduu doono iskama yeeli karo hadday hantida dadka tahay iyo hadday markaa waxa weeye go'aammada kale u qaadanaya tahay waa inuu markaa sida aslaxa kula dadaalaa sida aslaxaa waa inuu kula dadaalaa ashyaada la yidhaahdo imaamka u door leh ashyaada sidaa la yidhaahdo ikhtiyaarkaas siduu doono iskama dooran karo waxaa waajiba inuu markaa waxa weeye sida aslaxa ah ee maslaxada badan inuu doortaa waajib ku ah hadduu khilaafkeeda doorto waa ku dambaabaya sida aslaxa haddaanu dooran ee uu markaa si laga markaa maslaxo badan yahay uu doorto wuxuu noqonayaa in mid ku dambaabayuu noqonaya waxay ku dhisan tahay sidii ilaahay uu yidhi walaa taqrabuu maala alyatiimi ila bilatii hiya axsan xoolaha agoonka ha u dhowaanina ama agoonta xoolahooda ha u dhowaanina siba siday ka wanaagga badan tahay mooye si kale ha ugu dhowaanina mas-uuliyaddu saasoo kaley tahay yaa oo siba siday ka wanaagga badan tahay ayaa waajib ku ah siba siday ka wanaagga badan taha waajibku ah iminka ruuxa xoolaha agoonka ka mas-uulka ahi haddii waxa weeye si markaa saalixoo xooluhu ku hagaagayaan uu yeelo laakiin si kale aslax ka ahayd oo ka fiicnayd oo agoonka uga maslaxo badnayd waa dembaabayaan hadda xoolihii kama khasaaroobin laba tijaaruu labadaba u gelin kari lahaa xoolaha agoonta waxay dadkeennu yaqaaniin maba ahba ya xoolaha agoonka ka mas uulka ahi waxaa laga yaabaa siduu sidaa ugu hayo ee uga masruufayo dee inay dhammaadaan ee xoolahan u rogrogo markaysaa waxaan xoolihii markaa ha u tarmaan oo ha u siyaadaanoo yacni markaa tijaare iyo wax la mida ha ugu kobcaan oo siyaada ha ugu soo baxdo oo siyaadadii ka masruuf asalkiina u hay ma yaqaanin ya waxay culammadu tilmaamayaan maadaama axsan ilaahay yidhi axsan walaa taqrabu maalyatiimi ila bilatii hiya axsan sida wanaagga badan mooyaane si kaleha ugu dhowaanina si laga wanaag badan yahay oo laga maslaxo badan yahay hadduu yeelo walow yeena kuma khasaarin xoolihiibe inuu dembaabayo ya'sam waa dembaabaya waayo waxaa kale jira xasan iyo axsan xasan waa maxay waa si wanaagsan axsanna waa maxay waa sida ugu wanaagga badan aayaddana ilaahay muxuu ku yidhi maa axsan mise xasan axsan buu ku yidhi walaa taqrabuu maala alyatiimi ila bilatii hiya axsan ya yacni lama odhan si wanaagsan xoolaha agoonta ugu dhowaada ee sida ugu wanaagga badan baa lii saas aawadeed hadduu laba tijaare labadaba helayo ou agoonku ka macaashayo xoolihiisa mid walba waa ku macaashaya midna khasaare la fili maayo mid walbana macaash buu ka helayaa laakiin mid baa macaash badan midna macaashkiisu waa ka yaryahay kaas khasaarena looga baqi maayo sida macaashka badan haddaanu u gelin ee sida labaadee uu ka macaashayo laakiin laga macaashka badan yahay uu geliyo khataruu taa uga baqayna aynay jirin yaa asam waa dembaabayaa waayo axsankii ma yeelin axsankii sidii wanaagga badnayd buu ka baaqda waajibkuna sida wanaagga badan bay ahayd cumar bnu khataab wuxuu yidhi yacni umuuraha muslimiinta iyo maalka muslimiinta naftayda waxaa ka dejinayaa meesha xoolaha agoontu joogaan oo kale ya saas aawadeed culammadu waxay ka qaateen sida markaa waxa weeye imaamku inuu u maamulo ay tahay waa sidaa laga rabo xoolaha agoonka in loo maamulo oo kale sidaa laga rabo ayaa madaxda laga rabaa xoolaha muslimiinta inay u maamulaan waxaa la yidhahdo waxaasay u door leeyihiin ya laysa takhyiiru takhyiira shahwa yacni waxaa jira laba markaa doorashaa jirta sharcigu waxa uu yidhaahdo waxa waa la kala dooransiinayaa qofka mid waxaa la yidhahdaa waa takhyiiru shahwa waa doorasho jacaylkiisa ku saabsan oo siduu isagu jeclaaduu dooranayaa dembina kuma qabo nooc labaadoo sharciga ku sugan waxaa la yidhaha waa takyiiru maslaxa sida aslaxa buu dooranaya yalzamu fi ijtihaad waxaa ka waajiba in laga ijtihaadaa waajiba hadda maarata iminka ilmaha yar ee markaa waxa weeye xoogaa marka mumayiska ah waxbuu kala gartay oo kala soocay hooyadiiyo aabbihii hadday kala tagaan waaba toddoba jir masalan xadiis baa wuxuu sheegayaa in la kala doorransiinayo aabbihii hooyadii oo nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu odhan jiray ilmaha yar markaanu aad u yarayn wuxuu odhan jiray aabbahaana waa kaa hooyadaana waa taa mid dooro ku doorto ayaa lagu dari jiray xadiis baasaa ku soo arooray takhyiirkaasoo kale waxaa laleeya waa takhyiiru shahwa waayo dheefta naftiisa ayuu u dooranayaa xaq kale wax ku tacalluqa maaha marka ruux kastoo wax la doorrasiiyey sharcan oo dheefta naftiisa u kala dooranaya takhyiiruhu takhyiiru shahwa doorashadiisu waa doorasho marka waxaa yacni ku dhisan doonitaankiis siduu doonuu dooran karaa siduu doortana dembi kuma qabo waa daabitku wuxuu yahay haddii xaqa naftiisa doorashadaasi ku saabsan tahay marka leey waa la kala doorransiinaya takhyiirkaasi waa takhyiir shahwa haddii waxa loo kala dooransiinaya ay tahay lixaqi lkhayr xaq cid kale leedahay daraaddii haddii loo dooransiinayana takhyiirku waa takyiiru maslaxa waxaa loo dooransiinayaa maslaxada daraaddeed sida aslaxa inuu doortaa waajib ku ah, ijtihaad baa waajib ah khilaaf alaslax hadduu doorto waa ku dambaabayaa daabitka marka hore culammada ay u dhigaan saas yadaa wey daabitka culammada ay u dhigaan saas weeye marka xil weyn ayaa saaran marka cidda madaxda ah marka umuurahaasi waxay soo gudagelayaan waxay soo gudagelayaan waxyaalaha la su'aalayo ayay soo gudagelayaan cadaaladii inuu sameeyo cadligii ku dadaalo jawrka iska ilaaliyo yacni waxa weeye dadkana wanaagga kula dadaalo maamulka xataa dunyada markuu maamulaayo siba siday ka wanaagga badan tahay ee sharciguna ogol yahay uu la yimaado waxay ka mid tahay waajibkiisa ka mid waajibkiisa ayay ka mid tahay imaamka salaada laftiisa waxaa saaran marka waxa waxaweyan yani xil baa saaran waa inuu isaguna marka ku dadaalaa yani awqaadda iyo marka waxa weeye yani marka wakhtiga salaadda uu gelayo iyo sida marka salaadda uu u samaynaayo waa inuu marka salaaddii dee wuxuu ilaaliyaa salaad wanaagsan dadka tujiyaa ya salaad wanaagsan uu tujiyaa oo salaaddii u dhowraa oo aanu marka waxa weeye dheerar aada oo aynay dee e, yani marka aynay xamilayn dadka qaarkood waynanu ka yeelin mid waxa weeye uu qubqublaynayo oo salaaddii uu dayacayo waxyaalo ka mida waajibaadkeediina inuu sameeyo ma aha waa ynu salaaddii waxa weeye markaa la yimaadaa arkaanteedii iyo waajibaadkeedii la yimaadaa yani ku dadaalaa dadka qaarkood waxaa dhici karta marka dee inay qubqubleeyaan markay salaadda tujinayaan oo dee aan laba gaari karinba marka waxa weye inuu tukanayo ya waxaa laga yaabaa inuu waxa weeye markaa intuu waxaweye wax dudubiyo dee inaan laba soo gaarin baa dhici karta oo waxa weeye dadkii markaa waxan yani ay ku dhibaatoonayaan waqtadi biadcafihim yani salaaddii qiraa'ada waa inuu si de kala saaran u akhriyaa waa inuu salaaddii tuma'niinada ilaaliyaa waa inuu waxa waxaweeye markaa dadka carabka culus si ay waxa waxaweye dee caadiyay u akhrin karaan si dhexdhexaada ah waa inuu salaaddii u tujiyaan ya inuu marka waxa weeye hadduu carab fudud yahay intuu isagu ka gaadhsiiyo de waa inaanu markaysaa cararin waa in marka waxa si markaa dadku ay la wada xidhiiri karaan uu noqotaa si wasada oo marka u tujiya yani si wasada u tujiyaa mu'adinka laftiisa xuquuqdiisa waxaa ka mid ah waxyaalaha eh, mas-uuliyadda saaran yani inuu awqaadda ilaaliyo wakhtigii inuu soo galay mu'adinkay sii saaranta oo salaadii wakhtigii ka hor waa inaanu addibin magaalada waxa dhacda dadka qaarkood inay adaankii ka hor dhacaan halkanno keliyana maahae meelo badan bay ka dhacdaa awqaaddii salaadda waxaa dhici karta inaan wakhtigii aan soo gelin la addimo ilaa la sheegay wakhtiyada qaarkood ramadaanada qaarkood inay dhacday galbaha qaarkood in la adimay iyadoo qoraxdii soo jeedo oo magaalada dacalladeeda laga arkayo yaa magaaladana masaaxadeeda waa koobantao dee markaa masaafo badan maa waa dee dhulka markaa waxa waaweyne dee markaa yani waxaweeye boqolaalka kilomitira ama boqolka kilomitira ama wax la mida ma aha waa meel marka waxa kooban haddana maca daalik iyadoo marka weeye qoraxdii soo jeedo oo meelaha qaar magaalada laga arkaya baa la yidhi ayaa markaa dadka qaarkood ay aadimayaan iminkadana aynu joogno waxaa dhacdo markaysaga mu'adiniinta qaarkood salaadda duhur waxay addimaan iyadaan wakhtiga soo gelin salaadda subax waxay addimaan iyadaan wakhtiga soo gelin wakhtigu waa isbeddelayaa waynu qofku la socdaa waa ynu la socdaa waxyaalaha tawqiidada waa in la hubiyaa inay xaqiiqada waafaqeen iyo in kale oo tawqiidku dee wuu qaldamaa ila wax ku saabsan marka waxa weeye qiyaas ku saabsan iyo xisaab ku saabsan yacani waxa weeye tawqiidaduna waa kala duwan yihiin marka tawqiidku inuu markaa sax yahay iyo in kale waa in la hubiyaa waxyaalaha lagu hubin karana waxay tahay goortay qoraxdu soo baxda inuu waafaqo wakhti shuruuq wakhtimaa u qoran wakhtigay dhacaysana goormaa u qoran in markaa la tijaabiyo la eego ya hadday labadaasi saxmaan waxa u dhexeeyaana sax bay noqonayaan haddii laakiin labadaasi ay qaldamaan oo ay saxmi waayaan dee waxay noqonaysaa marka waxa kalena inaynay saxmayn bay noqonaysaa marka awqaadda waa in la hubiyaa hadda waxa weeye salaada duhur mu'adiniinta qaarkood waxay ka hor dhacaan shan daqiiqo ama wax ka badan waxaa laga yaabaa qaarkood toban daqiiqo wax ku dhow inay ka horraan dhacaan haddaad xagga qoraxda eegto harhkiina harkii aan weli wareegin ayaa marka waxa weeye marka ay addimayaan oo laga yaabo masjidka marka waxa weeye xagga qorax ka soo baxa geesta xigtaa weli bacadkii toos u hayo xagga qorax dhaca geesta xigtana hadduu labada geesoodba ka bannaan yahay weli harkii markaa sidii ugu sugan yahay gidaarka geesta kale ee qorax markaa ka soo baxa xigtana weli markaa wax hadha aanu samaynbo bacadkii toos u haysto haddaad taa aragto maxaad garan waxaad garanaysaa marka waxawaye zawaalkii weli inaanu dhicin ya xilligii duhur ma soo gelin ya marka waxa weeye waa in markaa la hubiyaa hadday tahay jumcayaasha iyo hadday tahay duhurka iyo hadday tahay waxa weeye salaada subax wakhtigu inuu soo galay salaada subax mu'adiniinta qaarkood halkii hore ka hayaan ama hadday wax soo dhaqaaqeen wax nafle ma soo dhaqaaqin qaar baa laga yaabaa shan iyo toban daqiiqo ka hor ama toban daqiiqo ka hor waqtigii salaada ay soo gelaysay inay ka horeeyaan maxay ka dhigan tahay markaa waxay ka dhigan tahay salaada lama adimin ila wakhtigaan soo gelin hadduu mu'adinku addimo macnaheedu waxay noqonaysaa adaankaasi ma asixin waayo xilligii salaada ma dhicin qabla waqti salaa baa la addimay saas aawadeed waxay ka dhigan tahay kaannahu lam yaqac salaaddii haddii sidaa lagu tukado waxay ka dhigan tahay adaan la'aan baa lagu tukaday waxaa kaloo soo gelaysaa mu'adinku hadduu adaanka lacag ku qaadanayey waxay noqonaysaa wadiifadiisii waa dayacay lacagta uu ku qaadanayona waxay noqonaysaa miduu marka waxaweye ku dambaabayo maadaama xilkii iyo wadiifadii loo diray aanu la iman oo salaadihii qaarkood dee xilligii ka horba adaankiisu u dhacay yani waxaweeye waxay noqonaysaa dee in markaa dembi uga yimaado marka waxaweye taasna waa waxay soo gelaysaa cumuumka xadiiska kullukum raacin wa kullukum mas-uulun can raciyati ninku wuxuu markaa ilaalinayaa uu mas-uul ka yahay ehelkiisa oo u ilaalinaya oo islaaxinaya islaaxooda ku dadaalaya racyadiisana waa la weydiinaya ehelkiisa waxaa soo gelaya zawjadiisii xaaskiisii baa soo gelaya ooridiisii baa soo gelaysa haweenaydii u qabay waxaa soo gelaya ubadkiisii ayaa soo gelaya waxaa soo gelaya addoon hadduu leeyahay addoommadu waa soo gelayaan ehelkiisay ka mid yihiin kullu dalika waa soo gelayaan yacni xaqooda inuu ilaaliyo waa laga rabaa zawjadii xuquuq bay ka rabtaa xuquuqdaasi waxay u qaybsantaha xuquuq jasadi ah oo jidhkiisa ku saabsan oo xaqeeda marka filaashka inuu guto waxaa markaa ka mid a xaq marka waxa weeye isaguna maaddi ah oo markaysaga ku saabsan maalkiisa hadday tahay meherka iyo masruufka iyo yacni waxyaalaha la midka ah waxaa ka mida yacni markaa xagga diinkooda inuu ilaaliyo oo uu khayrka amro salaada amro wa amur ahlaka bisalaati wastabir calayha yani ehelkaaga waxaad amartaa salaadda kuna sabir inuu wanaagga kala amro xijaab la'aan inayna ku soo bixin xijaabkooda inay dhowraan oo ilaaliyaan cibaadaadkooda inay ilaaliyaan inuu baro marka waxa weye diinta waxaynay ka garanayn inuu baro oo hadday tahaaradii tahay hadday salaaddii tahay hadday markaa salaadda gudaheeda yani waxa la akhrinayo tahay faatixada iyo atixiyaadka iyo inuu marka waxa baro arkaanta salaada baro sidai loo tukanayo baro salaaddii u amro yacni waxay ka mid tahay waxyaalaha markaa waxwa saaran ayay ka mid tahay shay munkara hadduu ku arko inuu munkarka ka reebo aanu munkarka u dayn isagoo munkarkii la imanaya aanu u dhaafina u dayn ee munkarkii uu ka reebo u diido yacni khayrkii iyo wanaaggii u amro yacni waxay ka mid tahay xilalka saaran bay ka mid tahay ceelka saaran ayay markaa ka mid waxaa ka mida yani waxa weeye mucaasharo wanaagsan iyo dhaqan wanaagsan inuu kula dhaqmo dhaqan wanaagsan inuu kula dhaqmo wacaashiruhunna bilmacruuf yani marka waxa mucaamalo wanaagsan inuu markaa la mucaamaloodo ow kula dhaqmo hadday akhlaaqda tahay hadday dhaqanka tahay iyo hadday markaa wanaagga tahay weji furaanta yani samafalka u samafalaayo hagaajinayo kullu dalika waxay soo gelayaan waxyaalaha marka waxa weeye saaran bay markaa soo gelayaan ee ninka laga rabo xagga ubadka waxaa laga rabaa inuu iyagana tarbiyeeyo oo wax oo diintoodii uu baro oo islaaxoodii ku dadaalo akhlaaqdooda inuu hagaajiyo ku dadaalo tarbiye wanaagsan uu siiyo ku dadaalo salaadda inuu amro ku dadaalo yacni wanaaggii u horseedo wanaaggaana ku barbaariyo ya muruu awlaadakum asalaata lisabcin wadribuuhum calayha licashrin da'da yaryar yihiin markay toddoba jir gaadhaan inuu salaaddii amro markay toban jir gaadhaanna hadday tukan waayaan inuu ku garaaco garaaca uu garaacayaana maaha garaac baraarinaya maaha ama jidhka jeexaya maaha waa darban hayra mubarix waa garaac aan markaa waxba bararinayn ya yani taas weeye marka taasna waxa weeye amarka uu amrayo waa inuu ku celceliyaa mar walba amraa maaha waan amro amro dabeedna markaa ma yeelin dabeedna iska daynaya maaha wastabir calayha ku sabir sabirku wuxuu tilmaamaya dee shaygii adag baa ku jira ya salaaddii waa soo noqnoqonaysaa mar walbana inuu marka amraa la rabaa markaa saasaa loo yidhi markaa ku sabir markaa loo yidhi sida aayaddu tilmaamaysa walmar'atu raaciyatun fii beyti zawjiha wa mas'uulatun can raciyatiha haweenaydii iyadana waxay markaa raaci ka tahay oo ilaalinaysa mas-uul ka tahay guriga ninkeeda waxaana la su'aalayaa raciyadeeda hadday tahay yacni markaa ilaalinta guriga ay ilaalinayso cid uu karaahiyeysanaya inay guriga u soo dayn yacni maalkiisa inay u dhowrayso nafteeda inay u ilaalinayso oo waxa weeye markaa zine iyo xumaan iyo wax la mida dee waa inay markaa ka ilaalisaa yacni waxay ka mid tahay yani waxyaalaha waajibka ku abay ka mid tahy sideedana mar walba waajib bay ku tahay gabadha ama nin ha lahaato ama nin aynan lahaan mid walba waajib bay ku tahay inay waxa weeye markaa nafteeda dhowrto oo zinada iyo xumaanta iyo fawaaxishta ay ka dhowrto yani waxaweye iska ilaaliso yani khalwada ragga ay la khalwoonayso oo yani keligood nin ajnabi ah ee meel ay kula gaar noqonayso yani ikhtilaadka ay ragga dhex gelayso xijaabkeedii inay ka tagto ashyaadaasoo dhammi waxay ka mid tahay waxyaalaha markaa yani loo diidaya ka mid tahay aan loo oggolayn ay ku dambaabaysa marka weeye marka maalkiisana inay u ilaalisa ayaa la rabaa gurigiisa inay u dhowrto ayaa la rabaa waxyaalahaasoo dhami waxa waa soo gelayaan yada lafteeduna waa in dhaqan wanaagsan ay kula dhaqantaa marka waxa ninka laftiisa ay markaa kula dhaqantaa marka taas iyadana marka weeye marka raciyadeeda waa la su'aalaya ubadkii marka lagaga tago laftooda waa inay marka ilaalisaa oo dhowrtaa oo islaaxisaa oo ubadkii ay kula dadaashaa wanaagga yani markaa waxawan cuntadooda iyo tarbiyadooda yani marka waxawa waa inay kusii dadaashaa taasina waxay ka mid tahay waxyaalaha soo gelaya mas-uuliyaddeeda waxa soo gudagelaya ayay marka ka mid tahay waalkhaadimu raacin fii maali sayidi yani khaadimku wuxuu markaa ilaalinayaa xoolaha markaa sayidkiis ayuu markaa raaci ka yahay waana la weydiinayaa racyadiis waxaa la mida khaasinkii kii waxaweeye isaguna khasnadda markaa furaheeda hayey oo khasnajiga ahaa ee khasnajiga ah dee xoolaha uu mas-uulka ka yahay inuu dhowraa laga rabaa khaadimkuna saas si la-eg xoolaha loo dhiibay iyo hantida loo dhiibay isaguna inuu ilaaliyo ayaa laga rabaa inuu ilaaliyo ayaa laga rabaa waana la su'aalayaa taas weeye ninka waxaa la su'aalayaa xoolaha aabbihii haddii xoolihii isagu u dhiibay mas-uul buu ka yahay waa la su'aalayaa waa inuu ilaaliyo dhowro siduu doono waa inaan ugu takrib falin wuxuu doono aanu ka cunin waxan waa mas-uuliyad marka waxaweeye wixii markaa sidii loogu talagalay waa inuu marka waxa u maamulaa waa inuu u si uu xoole uu leeyahoo kale waa inaan ugu takrib falin sidii xoole uu isagu leeyahoo kale waa inaan ugu takrib falin waa inuu dhowraayo ilaaliyaa wixii loo xadidayna yani marka uu ku bixiyaa marka haddii uun sidaa aanu yeelin isagana waa la weydiinayaa raciyadiisa iyo waxa uu ka mas-uul yahay ayaa la weydiinaya inuu khiyaamo ku sameeyey inaanu ku samayn inuu dayacay yani waxaweye inuu daadaadiyey yani waxaweeye umuurahaasoo dhammi waa soo gudagelayaan marka nebigu haddana wuxuu ku soo khatimay calayhi salaatu wasalaam wa kullukum raacin wa kullukum mas-uulun can raciyati waa tawkiid lasii adkaynaayo waayo cumuumka waa lagu bilaabay waana lagu khatimay labada mid walba waa jirtaa maadaama laguna bilaabay laguna khatimay waxay faa'iideynaysaa adkayn arrinkaa la adkaynaya ayay faa'iideynaysa xadiidka laba iyo konton can anasin yaquul bukhaari wuxuu ka soo wariyey anas inuu markaa yidhi mudaaric buu cabbiray wuxuuse u jeedaa maadi kaana nabiyu sala allahu alayh wasalam nebigu wuxuu ahaan jiray ida ishtadda albardu markuu qabowgu darnaado oo wakhtigu qabow yahay bakkara bisalaa salaadda waa dedejin jiro wakhtiga ugu horreeya ayuu tukan jiray nebigu calayhi salaatu wasalaam xilligu hadduu qabow yahay goor horuu tujin jiray dadka oo awala alwaqti ah wa ida ishtadda alxarru markuu kulku darnaadana abrada waa qaboojin jiray bisalaati salaadda ayuu qaboojin jiray waa u kaadin jiray ilaa intay markaa waxaweeye kulka darani uu markaa nuqsaamayo oo yaraanayo yacni aljumuca raawiga anas ka warinayaa wuxuu yidhi wuxuu u jeedaa salaadda jimce ayuu u jeedaa waxaana laga soo wariyaa abu hurayre iyo abidar iyo baa laga soo wariyaa marka anas lama gaar noqon qadarkan ugu dambeeyo yacni ljumuca raawiga xaggiisay ka ahaatay oo taabiciga ayaa cabbiray mid waxa weeye anas uu ku daray xadiiska ma aha ahlucilmiga qaarkoodna waxay ku xambaareen in looga jeedo duhurka riwaayaadka qaarkoodoo tafsiirkan ka maranna waa jiraan marka duhurkay ku xambaareen culamada qaarkood bacdu ahlicilmina waxay yidhaahdeen duhurka iyo jumcadu inay isku waqti yihiin baa laga qaadanaya maadaama markaa lagu fasiray duhurkiina lagu fasiray jumcadiina lagu fasiray taas ayaa laga qaadanaya marka xilligu markuu kulul yahay nebigu calayhi salaatu wasalaam waa u kaadin jiroo kulkaasi intuu yaro nuqsaamayo oo marka waxa weeye ashyaadu ay har yeelanayaan oo harku soo baxayo ayuu u kaadin jiray markaasuu dabeedna markaa tujin jiray marka waxaweye xilligu qabow yahayna awal alwaqti ayuu tukan jiray waxaa laga qaadanayaa in waxa weeye maslaxada dadka la ilaaliyo ayaa laga qaadanaya waxaa laga qaadanayaa yusriga shareecadu fududdahay ee sahlan tahay ayaa laga qaadanayaa ilaa awal waqtigii looga dibdhigay si dadka markaa kulku uga yaraado oo markaa waxaweye gidaarada iyo har ay u yeeshaan oo harka ay soo raaci karaan ama wax la mida waxay ku tusinaysaa sida markaa waxa weye yusriga shareecada siday shareecadu u sahlan tahay ina diina yusrun adilo badanna waa ku soo aroortay mawduucaas taasna waa ku tusinaysa waxaa kaloo laga qaadanayaa awal waqtiga in laga dibdhici karo haddii markaa maslaxa keensato awal waqtigii marka hore afdal buu ahaa iyadoo uu afdal yahay awal waqtiga salaadda in la tukado waqtiga ugu horraysay soo gasho ayaa haddana maslaxadii dadka loo dibdhigay taa lafteedana waa laga qaadanaya waxyaalaha uu ku tusinayo ayay ka mid tahay waxaa laga qaadanayaa nebiga calayhi salaatu wasalaam raxmadiisa iyo siduu raxmad badnaa ayaa markaa laga qaadanaya siduu raxmad badnaa ayaa laga qaadanaya xadiiska saddex-iyo konton can jaabir ibni cabdillaahi qaal jaabir ibni cabdillaahi waxau ihi jaaa rajulu nin baa yimi wannabiyu sala allahu alayh wasalam yakhtubu annaas iyada oo nebigu calayhi salaatu wasalaam uu dadka u khudbadaynayo yowma aljumuca maalin jimce uu dadka u khudbadaynayo faqaala wuxuu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam asallayta yaa fulaan ninkii waa fadhiistay markaasaa nebigu ku yihi ma tukatay hebelow qaala wuxuu ihi laa maya qaala qum istaag farkac yani rukuuc bimacnaa tukaa loo jeedaa min baabi itlaaqi iljuzi wa iraadat alkulli ninkan waxaa la odhan jiray sida riwaayaadka qaarkood ku soo aroortay sulayk alkhatafaani baa la odhan jiray marka waxaa laga qaadanayaa inay mu'akad tahay baa laga qaadanaya taxiyadu taasaa laga qaadanaya lafdiga aljumuca kollay dabdiyo kala duwan bay culammadu sheegeen sida inoo dabdisan aljumuca waa fasiix qur'aankana waa ugu timi siyaalo kalena culamadu waa u sheegeen oo waa in la yidhaahdo aljumca oo miimka la reebo ta horena waxay tahay markaa miimka in la gudo marka tasqiil iyo takhfiif waa laba weji weji kaleo saddexaad bacdi baa sheegay waa in la yidhahdo aljumaca oo miimka la kor dhigo yacnii saddexda wejiba waa soo naqliyeen laakiin waxa ugu fasaaxo badan aljumuca ayaa ugu fasaaxo badan oo miimkana markaa la godo taa markaa taskiilka ah baa ugu markaa fasaaxo badan yacni wejiyada kalena way bannaan yihiin haddii la yidhaahdo aljumaca waxay noqonaysaa in laga tilmaamaayo tii ururinta badnayd ee dadka aadka isugu keenaysay oo waa fucala wasnigana waxaa loo isticmaalaa mubaalaqo ayaa loo isticmaalaa sida suraca iyo loo yidhaahdo kalegdinta badan yani marka waxaw loo yidhaahdo julasa ka fadhiga badan marka macno faacil bay u dhacaysaa waana mubaalaqo marka la yaha aljumca waxay u dhacaysaa macno mafcuul waa tii lagu kulmay ee laysugu yimi ayaa macnuhu u dhacaysa xadiiskan waxyaalaha laga dariishanayo waxaa ka mid ah taxiyada masjidka in lala imanaayo iyadoo imaamku jumcada khudbadaynayo madaahibta haddii la eego bacdu lmadaahib waa diidayaanoo waxay leeyihiin haddii imaamku jumcada khudbadaynaayo lama tukanayo taxiyada waa la yska fadhiisanaya madaahibta qaarkood baa saa maray waxaana yidhahdeen xadiidkan waxaa lagu xambaarayaa jumco inaynay ahayn oo wakhti jumco aan ahayn inay ku saabsanayd laakiin taa waxaa radinaysaa xadiiska laftiisay ku sugan tahay jaaa rajulun wanabiyu sala allahu alay wasalam yakhtubu annaasa yowma aljumuca khudbad kaley ku xambaareen qaarkood oo waxay yidhaahdeen khudbaddii jumco inaynay ahayn baa lagu xambaaraya laakiin taa waxaa ka hor imanaya xadiiska laftiisaa tasriixinaya inay jumco ahayd marka qowlkaasi inuu khalad yahay ayay ku tusinaysa sidaas aawadeed culammada odhanaysa taxiyatulmasjidka waa lala imanaya iyadoo imaamku khudbadaynayo khadiibku khudbadaynayo maalinta jumcada ayuu markaa xadiisku daliil u yahay mana sida imaamu shaafici wahayruhu ay ku tageen weeye marka madhabka sidaa khilaafsan ee khilaafkeeda sheegayaa in marka aynay sax ahayn siday sheegeen baa laga qaadanayaa ee sawaabka u yahay sida marka waxa weeye yani marka xadiisku sheegaayo ayaa saxan oo intaxiyatulmasjidka marka la tukanayo taas ayaa saxan waxaa kaloo laga qaadanayaa ruuxii aan tukan taxiyatulmasjidka inuu amrayo khatiibku inuu markaa kaco oo tukado inuu amrayo taasina khudbaddii inaynay waxba yeelayn ayaa laga qaadanaya waxay culamada qaarkood ka qaataan oo kale qofka marka khatiibka uu la hadlo ama qofka khatiibka la hadla inuu diidistii loo diiday laga reebay hadalka khudbadda gudaheeda khudbatuljumuca inuu isagu ka hadhan yahay waay u bannaan tahay in lala hadlo khatiibkii oo shaksi hadduu la hadlaayo oo markaa xaajo keensatay uu la hadlaayo amaba isagu uu cid la hadlo xaalka noocaasa taasi inay bannaantaa laga qaadanaya xadiiska istisqaaquna waaba inoo soo socdaayo xadiiska kan ku xiga isaguna wuxuu tilmaamayaa nin nebiga la hadlay calayhi salaatu wasalaam oo hadalka ku bilaabay ayaa kaasina sheegaya kanna wuxuu sheegayaa nebigu calayhi salaatu wasalaam inuu wax su'aalay oo hadalka isagu bilaabay ayuu markaa sheegayaa ninkiina waa uga jawaabay marka mukhaadabadaas cidda khadiibku la hadlo ama khadiibka la hadlaysa xaajana keensatay tan noocaasoo kaleii reebistii la reebay hadalka inay ka hadhan tahay oo ay bannaan tahay laqwina aynay noqonaynin jumcadiina aynay waasiinaynin ayaa laga deliishanaya oo lagala baxaya ahlucilmiga qaarkoodna taa waa ka istimbaadeen waa ka deliishadeen waxaa kaloo laga qaadanaya fadhiga uu ruuxu fadhiisto markuu soo galo inaan marka waxa markiiba haddii waxaweyaan yani uu kaco inaan markaa waxa taxiyada wakhtigeeda ka dhicin judhadku sidaa u fadhiistay inaan la odhanaynin taxiyadii waa kaa dhammaato wakhtigeeda waa kaa dhacay waay waad fadhiisatay saas aawadeed intaad kacdo ma tukan kartid taxiyatulmasjid taa lafteedana xadiisku waa ku tusinaya inaynay sax ahayn ee sawaabku ay tahay in waxaweye wakhtiga ka baxaayo fadhigaa kaga baxaayo inaynay sax ahayn baa xadiiska laga qaadanayaa oo yacni u istidraaki karo oo hadduu kaco degdeg u kaco deedna tukado in markaa taxiyatulmasjidkii u jiro ayaa xadiiska markaa laga daliishanaya culamada qaarkoodna waa kala baxeen waxaa laga qaadanayaa sunnaha taxiyatulmasjidku inuu mu'akad yahay baa laga qaadanaya bacdu ahlicilmi waxaabay mareen inuu waajib yahay mareen laakiin saxiixu waxay tahay inaan waajib ahayn ee uu yahay sunna mu'akada ayaa saxiixa waxyaalaha laga qaadanaya waxaa ka mida yani markaa in shay salaaddii ka mida inta la sheego in loo jeedo salaaddii oo dhan qum farkac waxaana loo jeedaa rukuuc keliya lala iman maaye yacni tukaal loo jeedaa markaa taxiyatulmasjidkii tuko ayaa markaa loo jeedaa wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaaha ila anta astaqfiruka atub ilayk